wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi hurayrata radi allahu canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sal alay wasalam oo yaquulu leh xiina goortii nasalad ay soo degtay aayat lmutalaacinayni labadii licaantamayey aayaddoodu markay soo degtay oo aayadaha i suurat nuur oon soo sheegnay aayadahaasi markay soo degeen waxaan maqlay buu ihi nebiguo dhahaya sal lla alay wasalam ayuma imra'atin haweenay kasta oo adkhalad gelisay calaa qowmin dad korkood man cid u soo gelisay laysan aan ahayn minhum ayaga aan ka mid ahayn ilmo ayna dhalin bay ku soo dartay oy meel kale ka keensatay ayay iyagii kusoo dartay oo nasabkii iyo gurigii reerkiiusoo dhex dartay ayuma imra'atin oo adkhalad gelisa calaa qowmin man cid gelisa laysa minhum aan ka mid ahayn falaysad mayna ahaanin haweentaasi min allaahi alla xaggiisa fii shayin shayna kuma sugna xagga alla wax alla waxay haysatay waxay ku sugan tahay ma jiro walam yudkhilhaa mana gelayday walam yudkhilhaa mana gelinaya allahu alle jannatahu jannadiisa gelin maayo ilaahayna jannadiisa oo gelin maayo ayib macnaa waxa weeyaan ilmo uuna ninku dhalin iyo intay kusoo dartay u qarisay yay ka dhigtay inuu isagu dhalay sidaasay marka reerkii ugu soo dartay wy ilmo ayna iyagu dhalin wa ayuma rajulin nin kasta oo jaxadda diida waladahu ilmihiisa diida walxaal huwa ilmihii yanduru uu fiirinayo ilayhi isaga xaggiisa uu fiirinayo ama walxaal huwa isagu yanduru uu fiirinayo ileyhi ilmihii uu fiirinayo isagoo fiirinayo arkaya oo og inuu ilmihiisi yahay man saasaa laga wada xaqiiqsan waa wa ayumaa rajulin oo jaxada diida waladahu ilmihiisa inkira oo diida wa huwa yanduru isagoo fiirinaya ileyhi xaggiisa ixtajaba allahu allah iska xijaabaya canhu xaggiisa maalinta qiyaamada wa wuuna fadeexaynayaa calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriina bini aadamka kuwa ugu dambeeya iyo kuwa ugu horeeya madaxooda yacni korkooda iyagoo wada arkaya ayuu alla ku fadeexaynaya wafadaxahu wafadaxahu ama fadaxahu wuu fadeexaynayaa calaa ru-uusi alwaliina waalaakhiriina kuwii hore iyo kuwa dambe madaxyadooda korkooda bimacnaa hortooda wey ayaa lagu fadeexaynaya iyadoo la wada arkahayo oo meel cad ayaa lagu fadeexaynaya oo alla ku fadeexaynaya akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka abu daawuuda waa soo saaray wannasaa'iyu wabnu maajata wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey alxaakim calaa sharti muslim uu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey alimaam daara qutni fi lcilal sida uu xaafidku talkiiska ku sheegay cillaa ku jirta sanadkiisa nin la yidhahdo cabdullaahi bnu yuunus oo majhuul ah baa sanadkiisa ku jira sidaas daraaddeed baa xadiidku uu daciif leeyahay waxaa daciifiye sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuuna aada u qariibsaday xaakim sida uu ugu saxiixiyey calaa sharti muslim iyo dahabi siduu ugu waafaqay iyadoo sanadkiisa nin majhuula ku jiro sida ay u saxiixiyeen wuxuu leeyahy waa wax la yaab leh ayib xadiidku wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay ibnmaajah iyo keyrkii soo saaray sayra sanadkiisu daciif laakiin shawaahidda xadiidka uu leeyahay in lagu taxsiiniyo way suroobi kartaa leanna ciddatu shawaahid baa jira oo sanadkoodu uusan maqaal ka marnay sanadkoodu dacfi ku wada jiro marka way isxoojin karaan taqriiban walow sheekh albani uu xadiiska daciifiye sidaa sheegnay xadiidku waciid adag buu wuxuu ka jeedinayaa dadka haweenka gogosha ninka iyo nasabkiisa kusoo daraya ilmo uusan dhalin waana midii fii suurati muxuu ahay mumtaxina aakhirkeeda aayaddii baycat nisa nabigu sal ly slam markuu baycada la gelay yaa ayuha alnabiyu ida jaءaka almu'minaat yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydihinna waarjulihina walaa yaatiina taas bay culimmadu waxay ku fasilaan tafsiirkan ilmo uuna ninku dhalin inay ku soo darto ay soo geliso oy been abuurato sidaa markii ayadda tafsiirkeeda laga dhigo waxay noqonaysaa arrimihii waaweynaa ee nebigu dumarka uu beecada kula galay ballanta kula galay ayayba ka mid tahay masaladan marka ma sahlana ayb qaybtiisa dambena ninka ilmo uu dhalay isagoo og inuu dhalay diidayay ku saabsantahay waana si aan xalay soo sheegna ilahay wuxuu ku ciqaabayaa inuu iska xijaabo aakharana uu fadeexeeyo maxaa yeelay dulmi baa ku jira labada arrimood inay xaaraam yihiinna waa maxallu ijmaac culimmadu isla ogolyahay tan dambe inay ninka xaaraan ka tahay ta horena inay haweenta xaaraan ka tahay waa laysla ogolyahayo hadal kama joogo maxaa yeelay labadaba waxaa ku jira ta horena waxaa ku jira nasabkii oo la qasayo la khalkhalgelinayo ta kalena waxaa ku jir markii ilmo uusan dhalin ninka nasabkiisa lasoo soo axkaam badan baa ka laasimaysa axkaam aad fara badan baa ka laasimaysa ilmihiisio kalu noqonay marka axkaam fara badan baa ka laasimayo dulmi wada ah waxaasoo dhan bay marka haweentu xambaarsanaysa ilmaha oo uu ninku dhalo og yahay inuu inkiro oo diidana waxaa ka dhalanaysa dulmi ilmihii la dulmiyey xale ilmuhu inuu nasab yeesho oo abtir yeesho oo xuquuq yeesho oo biil yeesho oo masruuf yeesho oo dhaxal yeesho waxaasoo dhan inaad ka mancisa waa ulmi ulmigaana muxuu aha xaaraama isagana man sidaas weyaan laislama diidana marka inay xaaraanta an cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi yani waxaan soo marnay markaan soo marayna licaantanka ilmuhu waxaa nidhi wuxuu ku waayi karaa nasabka aabihii inuu licaantamo oo dhaarihii shantaa intuu maro uu ilmaha anfiyo uu isu diido ma dhal yidhaahdo ma dhalinoo afka keliya aan ahayne inuu shantii dhaarood maro sidaasuu ilmuhu uu kaga isaga kaga gu'i karaa hadduu ka dhaarto sidaa uga dhaarto ilmuhu markaa hooyadiibuu ku abtirsan sidaasuuna nebigu sameeyey sal lay waslam ilmihii aabbihii diiday hooyadii baa loogu abtiriyey iyada iyo qaraabadeeda isdhexlayaan isdhaxlayaan halkaasaa la aadinaya macnaha sidaas weyaan ayib masalada kale baraarujinta mudan waxay tahay furqada iyo kala tagga labada ruux ee licaantamay waxay timaadaa markay intay maxkamad tagaan horteeda kulli caantamaan kadib bay furqadu timaadaan laakiin dad badan oo soomaalida caamadeeda ka mid ah baa waxay u haystaan masaladaasi khaladoo laxnayay u haystaan oo waxay u haystaan hadduuba ninku haweentiisa zino ku sheego oo zino ku tuhmo ama uu ku galo oo qadfo inayba ka furantayba marka waxay ku leeyihin sheekh uuba i qadfayba ninkaas miyuu i soo kama furni qadaf keliyasa laguma qormayo ninku hadduu reerkiisa xumaan ku sheego zine ku sheego haddii dacwadu maxkamad gaadho in la jeedlay ahayd sooma siddeetan jeedo la mariyo hadduu caddayn keeni waayo hadduu caddayn keeni waayo hadduu qirto haddii maxkamadda la geeyo uu qirto in la jeedlo haddii uu caddayn keeno markhaatiyo keeno iyo caddaynteediina in haweenta la jeedlo macnaa la dilaan dhihi laha oo dhagax lagu dilo Ah, ilanzinadii baa markaa ku caddaatay haddii markaa uu qiro waayo ku adkaysto caddaynna uu waayana licaanka baabkeedii baa la marinaya waan kaan soo sheegnay sooma licaanka kadib ubi furqadu timaadaa ama inta ka horraysa uyi caayay iyo hooyadaybuu caayay iyo muxuu ahaayey dadka nagii wax ka sheegay iyo waxaas furitaan kuma yimaado waa arrin afxumo edabdarra ah oo dembi ah laakiin furitaanku kuma yimaado manaa saa wax kuma furmaan wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula ayaa qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina mra'atii can cumra wacan cumara radi allahu canhu qaala wuxuu yihi man aqara ruuxii qira biwaladihi ilmihiisa qira darfata caynin ilbiriqsi ilbiriqsi muddo gaaban oo ilbiriqsiya ruuxii qira ilmihiisa inuu dhalay falaysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin an yanfiyahu markaa kadib inuu diido akhrajahu waxa wariyey albayhaqiyu baa wariyey wa huwa isagu xadiidun wa huwa xasanun weye waa xasan mawquufun oo cumar ku eg mawquufun calaa cumar waay sanadkiisuna waa xasan buu le xaafidka ayib sidaa uu sheegay xaafidku sax ma ah xadiidku sanadkiisu xasan ma ahee waa daciifu sanad lianna waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhahdo mujaalid ibnu saciid oo daciif ah xaafidka laftiisa fi taqriib wuxuu ku yidhi laysa bilqawiyi waqad taqayara fi aakhiri cumrihi nin xoog badan ma aha bu marka ninkaasaa sanadka xadiidka ku jira oo ku wareegaya sanadkiisu sidaas daraaddeed waa ahar daciifa way sanad ahaan waa daciif ayib laakiin waxaa xoojinaya asar kaleeto oo cumar laftiisa laga warinayo bayhaqi baa soo saaray can ibni shihaab azuhri can qabiisata bni du'ayb wuxuu yidhi qabiisa wuxuu ka warramay cumar ibnu khadaab wuxuu ka sheegay annahu qadaa fii rajulin ankara walada imra'atihi wa huwa fii batniha cumar wuxuu xukumay nin ilmo xaaskiisa uurkeeda ku jira ilmo e, xaaskiisa uurkeeda ku jira ayuu inkiray ma dhalin buuri ilmihiina weli urku ku jira uma actarafa bihi markii kadib ayuu haddana ictiraafay wahuwa fii baniha intuusan ilmihii weli dhalanin yuu haddana wuxuu yidhi anaa dhalay markii horena muxuu yidhi ma dhalin wuu inkiray soo isla mar dambu haddana ilmihii ma dhalaninoo uurka ku jiro wuxuu yidhi anaa dhalay waa ilmahay xataa idaa walada ankarahu markuu ilmihii dhashay oo banaanka yimidna wuu inkiray somar saddexaad ma ma dhalin buu yii waa imsi goor laba goorna wuu inkiray marna wuu qiray sooma oo wuu ogolaaday ayib fa amara bihi cumar bnu khadaab ayaa amray amar buu ku bixiyey muxuu amray in la jeedlo julida amaaniina jalda siddeetan jeedal baa lagu dhuftay siddeetan jeedal xaggee ka timid siddeetanka jeedal waxay ka timid intuu haweentii ilmihii uurkeeda ku jiray ma dhalin yidhi bimacnaa way zinaysaysaraysaysay soo maha ilan dabaylima uuraynin soo ma way zinaysatay waay haddana isagiibaa isburiyeyoo wuxuu yidhi anaa dhalay soo ma isagiibaa marka tuhmadii uu haweenta tuhmay buu ka noqday markaasuu ictiraafay inuu ku been abuurtay halkaa horta waxaa ka timid in siddeetan jeeda lagu dhufto cumar horta halkaasuu mariyey waa mid kadibna yani fajalada amaaniina jaldatan lisiryatihi calayha been abuuradku iyada ku sameeyey siddeetan jeedado baa lagu dhuftay uma alxaqa biha waladaha ilmihiina asaguu haleeshiiyey wuxuu yidhi weligaaba muxuu ahaay rafo oo warwareeg ilmaha adaa dhalay mana diidi karto aarkaasi wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar caleyh raxmatullah fi talkhiis alxabiir wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan sanadkiisu waa xasan buu leeyahy marka aarkan iyo kani labadoodu way isxoojino cumar bay ka sugan tahay inuu xukumay ninku marba hadduu hal mar ilmihiisa ictiraafo inuu dhalay dib dambe laga ogolaan maayo inuu inkiro ilbiriksi xataa hadduu ictiraafo oo uu qiro inuu dhalay wixii intaa ka dambeeyo qiraalka unbaa lagu soconaya inkiraadda dambana waxba kama jirto bimana ayib waana mujmac intaa waa laisla ogolyahy hal mar hadduu ictiraafo inkirid dambe inaysan soconayn intaa waa laslo ogolya ayib bal bacdu ahlilcilmi waxayba oo kaa mid dhigeen ilmuhu markuu dhasho kadib hadduu aamuso oo markiiba uusan anfiyinoo ka dhaaranin dhaaraninoo dhihin ma dhalin shib buu yidhi xoogaa markii la joogay buu yidhi ma dhalin socon maayo bay leeyihi leanna markuu dhashay baa la rabay ama intuu uurka ku jiray inuu anfiyo oo ka dhaarto marba hadduu dhashay oo u aamusay ilmahaasi dib dambe uma inkiri karo halkaasay culimada qaarkood wariya leanna sukuutkaas baa wuxuu kutusaya bay yaa qiraal kutusaya halkaasay mariyeen waana masale meesha ku jirto shareecadu asal ahaanba dadaal aad u fara badan waxay ku bixisaa ilmaha nasabkooda in la ilaaliyo ah, ilmaha in nasabkooda la xifdiyo oo nasabkooda aan la seejinin oon aftirkoodan la sejin bay shareecadu aada ugu dadaasha inta loo heli karo aftir saxa in lagu dadaalo wa wixii uu taa ku waayi karana waa inay tahay wax cad oo banaanka yaalloo licaan anfin uu iska anfiyey oo dhaaraha uu maray unbuu ku waayi karaa wey man sidaas wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula nin ayaa qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina mra'atii haweenaydaydii xaaskaygii weye ina mra'atii xaaskaygii waladad waxay dhashay hulaaman wiil bay dhashay aswado oo madow riwaayada waxay ku dartay bukhaari wa innii ankartuhu waanan inkiray buui oonsaday wiilkaa dhalashadiisa yacni hooyadiina way caddahay duquna waa caddiya wuxuu inkirsanya marka madowga xaga wata xogaa marka wuxuu tuhunsan yahay amaa nin madow haweenta kuusoo dabamarayo ilmahani meesha ka soo jeeda shakigaasi ku dhac qaala markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay wasalam hal laka warniyo kuu sugnaaday min ibilin wax geela maleeda ninku reebaadiyo geel dhaqatu ha geelu yaqaanay markaasuu nebigu wuxuu yhi sal lay sl geel maleeda qaala wuxuu yhi nacam ha geel waa leed qaala wuxuu yidhi famaa alwaanuhaa midabadeedu maxay geelu ma isku midabba mise waa kala midab duwey qaala wuxuu yidhi xumrun ah, waa cascas yahay geelu qaala nebigu wuxu yhi sal lay sl hal fiiha dhexdeeda ma yahay min awraqa mid oo muxuu ahaayey baxla yani awraqa waxaa la yidhahdaa waa madowga aan aadka ahayn madow aan aad ahayn oo waxoogaa yani busta carada u yara eg baa la yidhahdaa manaa waxoogaa waxaa ku yara jira midab qasan wey manaa hal fiiha ma ahaaday min awraqa mid midabkaale ma ku jira qaala wuxuu yihi nacamha qolyo midabkaale waa ku jiraan waxoogaa madow iyo midab kaloo isku jiraan qaala nabigu wuxu uri sal lay slam faannaa sidee buu daalika kaasi ku ahaaday buuri kuwaa midabka kalaa xaggay ka yimaadeen say ku yimaadeen bal sheeg adugu qaala wuxuu ihi lacalahu waxaa laga yaabaa nasacahu inuu dhufsaday oo jiitay cirqun asal hore ah, cirqigu waa xilifka la ydhaha lakiin waxaa laga wadaa asal hore hooyooyinkii ayeeyooyinkii iyo awowyadii kuwii uu ka soo farcmay markaasa nabigu wuxu uri sal lay slam falacalla waxaa laga yaabaa marka ibnaka wiilkaaguna haada ee kan ah nasacahu inuu jiitay oo uu dhufsaday cirqun asal hore soo saas maa geeliunbaa tusaale lagu siiyey warkuwaaba iska cadceey muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray bimacnaa yani midabku sidiisaba asalkii hore marka loo noqdo aadam sida xadiidka nebiga ku asaxay sal ly aslam aadam abulbashar baa midabadan ka koobnaa caradii laga abuuray baa midabadan ahayd ilaan dhulku soo qaar madow male qaar madow buu leeyahay qaar cas buu leeyahay qaar cadna buu leeyahay caradan marka intaa ka kooban baa aadam laga abuuray xadiiska nebiga ku cad sal lay slam caruurtiisii marka waxay ku timid caradii laga abuuray midabkeedii bay ku timid kuwa madow isagaa dhalay kuwa cadcad isagaa dhalay kuwa cascasna isagaa dhalay soma asalkaasay marka u wada noqonayso haddii meel ka sukaysaba ayna jiidanin waxaa dhici karta ilmahaaga inuu jiito asalkii aadam laga abuurayo abulbashar ah ma marka lacalahu nasacu cirqun taasi ilmahaagana waxaa dhici karaysa asalkaasaa jiita waxaad marka islaanta ka rabtaa jooji warkaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaaday wa huwa isagu yucaridu wuxuu sarbeebayaa bian yanfiyahu inuu ilmaha diido markuu leeyahay haweentaydii ilmo madow bay dhashay muxuu u socdaa waxoogaa wuxuu rabaa inuu sarbeebo inuu afka ku dhuftana ma rabo oo inuu afka ku ballaadiyo haweentaydii way zinaysatay oo ilmahan madowgay dhashay nin kale ka keentay inuu yidhahdo afka ku ballaadiyana ma rabo warkiina inuu nebigu weydiiyu rabo xoogaa marka sarbeeb buu isticmaalayo wuxuu sarbeebayaa ilmaha inuu diido saas wey macana wa huwa yucaridu wuxuu sarbeebayaa bian yanfiyahu ilmaha inuu diido anfiyo wa qaala wuxuu yidhi fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa riwaayada muslim wuxuu yidhi walam yurakhis nabigu ma ruqsayninoo ninkaa ma ogolaanin lam yurakhis ma ruqsaynin nebigu lahu isaga uma ruqsaynin filintifaa'i diido minhu ilmaha xaggiisa ilmaha inuu anfiyo iska fogeeyo oo sidaa ku inkiro nebigu uma ruqsaynin sal ly waslam waa u diiday saas man ayb xadiidka waxaa laga faa'idaysan muxuu ahaayey dadka marka wax loo caddaynayo darbu lamhaal ah, tusaalayaasha si macnaha fahamka loogu soo dhaweeyo aad buu nabigu isticmaali jiray sal lay slm qur-aankuna aad buba isticmaalaa ah, yani waxa weye si dadka macaanida loogu soo dhaweeyo fahamkeeda waxay garanayaan in tusaale loogu sameeyo oo ninkana geel buu garan midabadiisoo kala duwan su-aal baa ka timid haddii masaladii markiiba waa garta nabigu waa u sharxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa laga qaadanay sidoo kaleeto ilmaha qaraa-in sababteed laguma diidi karo ilmahaagu iime eka iyo midabkaygii male iyo midab aan reer reerkuba lahaan jirin buu ku soo daray iyo warkaasi wax ilmo lagu inkiro maaha leanna midabka iyo wejigu siduu u egyahay iyo xubnahan iyo waxanoo dhan laasim ma aha labada dhashay inuu u ekaado asal horuu u ekaan karaa oo ayayooyinkii awowyadii iyo abtiyaashii adeermeelahaasu aadi karaya saas man laazim maaha ayb culimada qaar ka mid ahba waxay leeyihiin hadday tuhumo jirto oo haweenta uu zino ku tuhunsan yahay inay gogol dhaaftay uu tuhunsan yahay tuhmadaa uu qabo kadibna ninkii uu ku tuhunsanaa ilmo u eg meesha yimaado markaasi waa qariino u saamixi karta inuu ilmaha anfiyo oo ka dhaarto laakiin waxay waa inay tuhmana jirto tuhmadaasina cidduu ku tuhunsanaa ilmuhu u ekaado markaasaa waxay leeyihiin waa loo idmi karaa ruksana waa heli karaa inuu ilmaha anfiyo baxdu ahlicilmi baa saa qaba amaa qaraa'in keliya ayadu meesha kuma jirto waataa nebigu diiday salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya waana masalada hadda meesha loo keenay qadafka wuxuu qadaf noqdaa markuu hadalku ku cad yahay qadaf laakiin markay sarbeeb tahay sarbeeb tahay qadafnimo laga soo qaadi maayo leeyi sidaasay u daliishanaya khaasatan markay arrintu tahay nin iyo xaaskiisa markay udhexayso bacdu ahlicilmiga baa waxay qabaan tacriidka iyo sarbeebta in la qaban oo qadaf tahay khaasatan weliba qaarkood waxay sii sii qabaan markii ruux ajnebiya aada sarbeebto ood zino ku sheegto sarbeeb ahaanna ku sheegto qaar baa markaa qabanaya laakiin xadiiska waxaa laga faa'iidaysan arrintaa sarbeebta ah nebigu ninka sal lay slam uma qabanin oo dee haddii loo qabta waxaa la dhihi lahaa haweentii waa tuhuntaye afar markhaati keen sooma haddaad keeni weydana licaan baa la dhihi lahaa waa la marin lahaa laakiin nebigu sal lay slam wuu uun qanciyey maxaa yeele war cad oo zinaan haweentu way zinaystay kumuusan hadlin xoogaa sarbeeb buu maray macnaha sidaas wey baabu lciddati ciddadii buu baab u yahay wlxdaadi wlstibraai wagayri dalik waa saddex masalo ama saddex macnaha yani arrimood buu baab u yahay alcidda ciddadu waxa weeye waa muddada ay haweentu sugayso haweenta laga dhintay ama haweenta la furay ama midda la fasaqay ama midda quluca ku tagtay muddada ay sugayso inta ayna weli guursanin saas maana intayna guur labaad gelin muddo ay laasim tahay inay sugto ayaa ciddada la yidhahda ayib ixdaadkana waxaa la yidhaahdaa haweenta laga dhintay ama qeybkeedba inay ka tagto waxyaalaha ziinada ah iyo waxyaalaha ududgoon iyo waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan muddo iyadana mucayan ah yani muddo mucayan ah inay waxyaalahaas ka fogaato ixdaad baa laydhahda waxaa laydhahda isbasaasin baa laydhahda isbasaasin oo waxyaalaha udgoon waxyaalaha laysku qurxiyo tafaasiisheedu way imaan doontaa waxaase iyaduna ka fogaanaysa ixdaad baa laydhahda isbasaasinta way istibraagana waxaa la yidhaahdaa waa talabu lbaraa'a haweenta raximkeeda iyo makaankeedu inuu madhan yahay oo uusan ilma ku jirin in la dalbo inta badanna waxaa loo isticmaalaa istibraaga waxaa loo isticmaalaa addoommada oo addoonta markaad ama soo iibsato ama intay jihaad la galo lasoo qabsado aad sidaa ku hesho hadday aynan nin hore lahaynna dhib ma leh markaaba waad xasiisan karta hadday nin horees lahaan jirtayna iyadoon la hubinin inuu uurkeedu madhan yahay uma galboon karti istibraaba marka la yidhahda see lagu hubin waa inay caada caado hesho markay caado hesho waxaa dhaanaysa inuu uurkeedu madhan yahay lanna sida khaalibka haweenka uurka leh ma caadoodaan sooma haweenay aan uur lahayn bay caada ka timaada naadir baa la arkaa haween uur leh oo haddana dhiig ka imaanayo fuqahaduna way ka doodaanoo dhiiggaasi maxayd xayd baa mise ma ah masalo niqaashkeedu caadi ahayn taa hadda geli mayno laakiin muhimadda istibraagu waxa weeyaan uurku inuu maran yahay oo la raadiyo wy man waayri dalika iyo wixii la ah. can ilmiswar ibni makhrabata radi allahu canhu ana subaycata alaslamiyata gabadha magacaa leh subaycata alaslamiya radia allahu canha nufisat way dhashay bacda wafaati zawjiha ninkeeda dhimashadiisa kadib bilayaali lhabeyno ninkeedii markuu dhintay lahabeyne kadib bay dhashay ayb fajaat waxay timid annabiya nabiga u timid sal alay aslam fastadanathu markaasay idan nabiga weydiisatay waxay idan warsatay oy fasax weydiisatay an tankixa inay guursato faadina markaasuu nabigu idmay laha iyadii waa uu idmay fanakaxat way guursatay rawahu lbukhaariy baa wariyey wa aslu xadiidka asalkiisuna fi saxiixayni bukhaari yo muslim buu ku yaala lafdiga waa lafdiga muslim laakiin labadooduba xadiidka way soo saareen wafii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo bukhaari wariye wey macnaha annahaa iyadu wadacat way dhigtay way dejisay ilmihii way umushay bacda wafaati zawjiha ninkeedii dhimashadiisa kadib biarbaciina leyla afartan beri ninkeedii markuu afartan beri mootan yahay kadib ayay dhashay sidaana waa lafdi kale wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaaday qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi walaa araa wax dhiba uma arko walaa araa ma arko ba'san wax dhiba uma arko an tasawaja inay guursato walxaal hiya iyadu fii damiha ay dhiiggeedii ku dhex suganta markay dhasho ayadoo dhiiggii dhalmada weli ku jirta oo aan ka qabaysanin inay nin kala guursatoy mehersato wax dhiba uma arka buuhi zuhri hayra laakiinse annahu ninkaasi dambe laa yaqrabuhaa u dhowaa hayra laakiinse annahu isagu annahu amar yashaniye laa yaqrabuhaa u dhowaan maayo zawjuhaa ninkeedu waa kan dambe guursadaye xataa tathura ilaa ay daahir noqotoy dhiiggii caada dhiiggii dhalmada ay ka qabaysato yacni meherku wuu qaban oo wuu mehersan karaa laakiin de galmadii waxay ku xidhan tahay inay dhiigga ka qabaysato soma ayib uma dhowaanahayo ilaa ay dhiig ka qabaysato imaam uhri baa sida hadalkaas kale xadiidkan wuxuu ahaa gabadhaasi sumaycat alaslamiya ninkeedii baa ka dhintay markuu dhintay wax yar ka joogtay ayay waxay bilowday inay isqurxiso oo eh, ay guur isu diyaariso nin la yidhaahdo abu sanaabil ibnu backak oo saxaabada ka mid ahaa ayaa marka wuxu la maxaad rabtaa seed rabtaa to inaad guursadaad rabaa ma adigoo nikaagii mar dhow dhintay ha wuxuu yidhi walle inaadan guursanayni ilaa afar bilood iyo toban beri ay ku marto maxay tahay waxaad tegeysa markaasay soo tagto nabiga u timi sal alay slam rasuulka ilaahayo sidan uu yidhi aniguna guur baan rabaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slm guurso abu salaabil warkiisa waxba kama jire guursa buu nebigu sal lay xadiiku marka xadiikaas ayb waxaa riwaayaadku aada isugu khilaafsan yihiin muddada ay guursanayso ama ay weydiinayso ay su-aasha u imaanayso muxuu ahaayey muddo intay ka wareegta ninkeeda dhimashadiisa ah, ayb waxaa dhila markay dhalayso markay dhalaysa iyo dhimashada ninkeeda intee u dhaxaysa bay riwaayaadku aada isugu khilaafsan yihiin riwaayadka qaarkooda bukhaariy muslim ay soo saareen waxay leeyihiin bilayaalin ayagoon qaydin habeenlo ayb riwaayaadka qaarkood waxay ku qaydayaan afartan habeen riwaayaadka qaar waxay ku qaydayaan qariiban min cashri layaalin toban habeen wax ku dhow oo iyadana bukhaari baa soo saaray riwaaye axmed axmed uu soo saarayna waxay leedahay bihamsi cashrata leyla shan iyo toban habeen adiga warka tirada u dhaxaysay xilligaa ay dhashay iyo xilliga ninkeedu dhintay tiradaasi muddadaasi intay ahayd riwaayaadka iyo alfaaddu way isku khilaaftay xugun badanse kuma sii jiree mas'aladu waxa weeyaan haweenta uur kale ee laga dhintay ciddadeedu maxay tahay maxay ku cidda tirsanaysaa xadiidku wuxuu inoo sheegay waxay ku cidda tirsanaysaa inay umusho ah, mar alla markay umusho walow ninkeeda dhimashadiisa kadib daqiiqadaba ha ahaato markaaba ciddadii way ka baxday dhimashada wayna guursan kartaa sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi waxaana kutusaysa cumuumka aayadda qur-aanka wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna inkastoo aayadu suuraddu ay ka warramaysay dumarka la furay haddana cumuumkeeda ma kala qaadin dumarka la furay iyo kuwa laga dhintay labadaba ciddadoodu muddada ay sugayaan guurka waa inta ay ka dhalayaan mar hadday dhalaan ciddadii way ka baxeen wayna guursan karaan intay dooniba ha dheeraata ha gaabnaato saas man sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan saxaabada taabiciin saasay ku tageen afarta imaamna sidaasay mareen laakiin cali bn abi aalibin iyo keyrkiiba waxaa laga wariyaa inay dhihi jireen tactadu biabcad اlajalayn labada ajal kolba midoodii fog bay ku cidda tirsanaysa labada cidda maxay tahay labada ajal midi waxa weeyaan waa ilmaha dhalidiisa midina waa afarta bilood iyo tobanka beriya dumarka laga dhintay loo sheego suurat lbaqara ku timi waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra haddii afarta beri afarta bilood iyo tobanka beri intaan la gaarin ay dhashana waa inay muddada ka laaban afarta bilood iyo tobanka beri ay sii tirsatay dheheen haddii afartii beri iyo tobankii beri ay dhammaysato uurkeediise kadib dhaco waa inay hadda markaana uurka ku cidda tirsato labada muddo marka kolba midii dheer baycu ku cidda tirsan bay dhaheen cali bin abi aalib iyo keyrkii madhabkaa maray waase madhab laga xoog badan yahay oo daciif ah xadiidku nasa wuxuu ku yahay oo aan wax shaki ku jirin inay mas'aladu sidaas tahayo mar alla markay dhashaba ciddadii way ka baxday ama muddadu ha dheeraato ama ha gaablaato marka yani wadculxamli bay ku cidda tirsanaysaa sidaas w an caaishata radiallahu canha qaala waxay tidhi umirat waxaa la amray bariiratu bariira waxaa la amray an tactadda inay ciddo tirsato bialaai xiyadin saddex dhiig inay ku cidirsato waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey waruwaatu xadiidka ruwaadiisuna iqaatu we laakin lahu macluulun xadiidku waa mid la cileeyey we ibn cabdilhaadi fi lmuxarar sidoo kale wuxuu le rijaaluhu iqaatun waqad ucilla xadiidka waa la cileeyo cilad bacillaa ku jirto man bushi baa ku jirta ayb alimaam buusiri fii zawaaidi mxuu aha ibnu maajah wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix rijaaluhu muwahaquun sheekh albanina wuxuu yihi hada isnaadu saxiix laakiin ibnulqayim fii tahdiibi sunan iyo ibn xajar fii fatxi ilbaari labadooduba waxay leeyihiin xadiidkan wuxuu khilaafsan yahay madhabka caaisha ee caanka masaladan iyo riwaayaadka kale ee ku soo aroortay buu khilaafsan yahayo oo sheegay hal xayda inay ku ciddo tirsanayso hal xayda bariina waa taan soo marnayo addoonba ahay soma marka waa tii xorowday ninkeedoo addoon waynu soo marnay ayib maxay ku cidda tirsatay xadiiskani wuxuu leeyahy saddex xayd bay tirsatay riwaayaad kalena waxay leeyihiin hal xayd bay tirsatay khilaafaa marka jira ayib adiga dumarka haweenta haddii la furo saan soo rajaxnayba haweenta haddii la fasaqo ama khuluc oo ninka dalqadaha ay ku heshiiyaan oy intay wax dhaafsado uu sidaa ku furo labadaa goorba waxaa raajix ah hal xayday ku ciddo tirsanaysaa hal mar inay caado hesho bay ciddada kaga baxaysaa haweenta haddii si caadiya loo furo haddii si caadiya loo furo waa la kala qaadaya hadday tahay dumarka dhiigga hela waxay ku cidda tirsanaysaa saddex caada inay hesho saddex caada markay hesho iyadana ciddadeeda waa dhamaysanaysa waa kuwa caadada hela kuwa aan caadada helin oo u ah ama yaraan daraaddeed bayna caadada la helin oo weli mayna gaadhin xilligii caadoon lahayd ama ma ahe caadadii bay dhaaftay ama iyadoo dumarkiiba ka mid a ah xilligii caadada heli jiray bay caadadiiba ka go-day dadna waa ka tagtay dumarka aan caadada helin ayaguna saddex bilood bay ciddo tirsanaya wallaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhur waay wallaa lam yaxidla kuwa aan xaylin iyo kuwa xaydka ka quustay kuwaasi waa saddex bilood kuwa xaylo caadada helana waa saddex caado soma waxaa soo haray kuwa uur kale oon soo sheegnay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna iyagu waxay ku cidda tirsanayaan inay ilmaha umulaan oo ilmaha dhigaan markay ilmaha dhashay iyadu ciddada ka baxaysa sidaas wey marka ayb wa can ishacbiyi can faatimata midna iyadu ciddaba ma leh midaan ciddada lahayn tee wa haweenayaa la furay oon ciddaba lahayn midaan loo galmoonin ah. way un la meheriyey xadhigun baa lagu xidhay laakiin lamaba arkinba daqiiqadaa markii la furo daqiiqada ku xigta waa la meherin karaa taas iyadu warkan waa waa tii aan soo sheegnayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wax ciddo idiin tirsanayaan ma jiro mar haddaydan taabanin oo u galmoonin markaa way guursan kartaa wacan ishacbiyi can faatimata binti qaysin radi allahu canha can inabiy sal lay slam nabiga waxay ka warin fi lmuallaqati haweenaydii la furay alaatan saddex lagu furay haweenaydii dalqadii ugu dambaysay dhammaysatay oo baainada ah waxay gabadhaasi nabiga ka warisay inuu yidhi laysa laha uma sugnaanin suknaa meel ay degto male walaa nafaqatun nafaqana ma lahaa ah, ninka kuma ay lahaa diilna kuma leh meel ay degto iyo guri ay deganaatana kuma ay lahaa inta ciddada ku jirto raba waxaa wariya muslimun muslim baa wariyey hadda waxaa laga hadlayaa haweenkii markii la furo xuquuq say u leeyihin xuquuq say u leeyihin haweenta haddii dalqad ugu dambaysa lagu furay baa ninku uusan ku noqon karin haddiiba la furo muddada ay ciddada ku jirto ninka masruuf iyo biilla kuma leh marashona kuma leh meelay degtana kuma leh ayadaa isdabaraysa haddayna waxba haysanina qaraabadeedii iyo ehelkeedii baa dabari hadduu nin akhyaara yahayoo ka bixiyana taasi waa rakarooni waay taa la diidi maayo laakiin xaq lagu leeyahay ma tahay waay marba hadduusan ku noqon karaynin oy tii ugu dambaysay ku dhammaatay sidaas waay waxaana sidaa qaba oo ku tegay alimaamu axmed iyo isxaaq iyo daawuud iyo culimmada xadiidka oo waxay yidhaahdeen nafaqana kuma leh suknaana kuma leh taasi waa mid ah. khilaaf baa ka jiro qaar baa labadaba u sugaya xadiidkan faatima bay diidan yihin oo cumar iyo ragle baa diidi jiray xadiiska oo waxay dhihi jireen qur-aanka inay suknaa leedahay buu sheegay nafaqana leedahay ilaahay kalaamkiisa uga tegi mayna haweenay hadalkeed oonaan ogeyn ma halmaantay mise way xifdiday ah, marka qur-aanku wuxuu ka hadlayayo gabadhu arrinta sheegaysa nebiga ka sheegaysa labada sale kale marka fuqahada qaar baa qaba inay labadaba leedahay sidaa garanaysaana maalik iyo shaaficina waxay ku tageen waxay leedahay meel ay degenaatay ku leedahay laakiin nafaqa kuma leh saas madhabku shaaficiga maalig iyo shaafici way kala qaadeen macna nafaqohaabay dheheen kuma laha laakiin meelay degenaato way ku leedahay bay dheheen kulli warkaasuna isku soo duuduube xadiidkaa waxaasoo dhamburiyey ah, laysa lahaa sukna walaa nafaqa ayib hadday haweenaydu rajciye tahay oo inta la furay ay ciddadii rajciyada ku jirto ciddadii rajciyada ay ku jirto oo ninku uu ku noqon karo dalqadii koowaad buu ku furay wuu ku noqon karaa ciddadeeday ku jirto balqadii labaad buu ku furay wuu ku noqon karaa ciddada intay ku jirto muddadaa iyada ah xugum xaas bay leedahay wabitaali diilkeedana way leedahay nafaqadeedana way leedahay meelay degtana way leedahay marashadeedana way leedahay intii xuquuq ay haweeney lahayd bay leedahay saas macana waa haddii aad ciddadeedu rajciyo tahay hadday baa tahayna sidaa xadiidku uu ku tusay ee axmed iyo daawuud iyo ay ku tageen iyo isxaaq iyo waa sax oo can ummi catiyata radi allahu canha ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu ihi laa tuxiddu isma basaasiso imra'atun haweeney waa khabar bimacna alamri ah ama laa tuxiddu laa tuxidda yeena isbasaasinin imra'atun haweeney calaa mayitin meyd korkii yeena isu basaasinin fawqa alaain saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawjin nin korkii mooye arbacata ashhurin bay isaga isu basaasinaysaa afar bilood wa casharan iyo toban beri ayb walaa talbasu ma xidhana walaa talbasaynan xidhanin haweenaydaa isbasaasinaysa ee ninkeeda macnaha uu ka dhintay ee ninkeeda muddadii ciddada ay ku jirtay isu basaasinaysa laa talbasayna xidhanin sawban marayayna xidhanin masbuuqan oo la rinjiyeeyey ah, yani waxa rinji la geliyey wy macnaha ayb ilaa sawba casbin marada noocaasa mooye thawba casbin waa nooc marada ka mid a maryo casbi waa thawba casbi waxaa la dhihi jiray waa maryo yeman ka yimaado maryo yeman ka yimaado yacni marka hore inta aan la rinjiyeynin oo rinjiga iyo midabka la gelinin ayaa la soohi jiray marada kasli baa lagu samaynaya waa la soohayaa dunteedaa la isgelinayaa waa la dhamaystiraya marka la soho kadib ayaa markaa kadib waxaa la gelinayaa midabka iyo riijigaa la gelinaa marka maryo noocaasa thawba casbu la dhihi jiro yaman bay ka imaan jireenoo maryo khaasaya kadib ma yay ahaan jireen man ayib waxaana ay leeyihiin culimmadu waa maryo aan loo qaadan jirin ziino iyo qurux looma qaadan jirin maryo un dumarku isku asturi jireen ama astur loo qaadan jiray laakiin aan isqurxin loo qaadan jirin thawba casbinta marka maradaas walaa tasub kalbasi la xidhana thawban masbuuqan oo la rinjeeyey rinjeeyista waxaa laga wadaa bay culimmada qaarkood leeyihiin yani cusfurka ama zacfaraanka dharka la geliyo wey iyo rinjiga kaleba oo waxay leeyihiin waxaa loo diiday liziina maryaha la rinjeeyey ee rinjiga quruxsan la geliyey ee midabada dhalalaalayale ee macnaha midabada la midabeeyey taa iyadaa wey macnaha saas daraaddeed ba qaarkood waxay ka soo reebaan maalig iyo shaaficiya waxay kasoo reebaan marada madow mooye oo hadduu rinjiga la geliyey iyo midabku madow yahay ziine ma ahabay leeyihi ayb walaa taktaxil yayna indhakuulalin ah, indhakuul yayna marsanin walaa tamasa yayna taabanin diiban wax udgoon iyo cadar iyo barfuuna yayna taabanin ilaa idaa tahurat inay daahir noqoto mooye ah, inay intay caada ku dhacdo caadadii iyo dhiiggii ay ka daahir noqoto mooye oo nubdatan bay markaa isticmaalaysaa waay nubdatan gabal ama qeyb oo min qustin aw adfaarin ah. ah qustiga iyo adfaarku waa laba nooc oo caan ahaa oo ka mida uunsiga bukuurka uunsigan macnaha waxa wey dumarku isku uumiyaan oo isku udgiyaan laba noocoo ka mida waay qustiguna nooc buu ahaa adfaarkuna nooc buu ahaa saas maana marka nebigu sal ly aslam wuxuu yidhi ilaa wax udgooniyeyna taabalin ilaa markay daahir noqotoy qabaysato mooye hadday caadada markaa ka daahir noqoto waxaa loo ogol yahay inay uunsiga isticmaasho qusqiga ama adfaarka oy isku udgiso ilan caadadii iyo dhiiggii iyo xubinkii udguntiisii iyo daahirintiisii bay qeyb ka tahay markaa xaaladaasu nabigu u ogolaa sal sl laga soo reebay muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wa hada kani lafdu muslimin muslim lafdigiisii wa waliabi daawuud abu daawuud waxaa usugnaaday sugnaaday walnasaa'iyi iyo nasaa waxaa u sugnaaday oo min aziyaadati ama min aziyaadati xaaluu ka mid yaha waxaa usugnaaday inay yidhaahdeen walaa takhtadib yaynan cilaamanin yani abu daawuud iyo nasaa-i ba iyaguna xadiidka wariyey waxayse siyaadaha ku dareen walaa takhtadib haweenta ku jirta muddadii ciddada ee laga dhintay yaysan xillaan marsanin ziyaadadaasi waa ziyaada saxiixa wa xadiidu umu salama cinda abi daawuud wannasaa sidoo kale way ku sugan tahay marka yaynan cillaamanin iyaduna waa sax welilnasaa'iyi nasaa-i keligii waxaa u sugnaado uu isaguna ziyaadiyey walaa tamtashid yayna shallaysanin yayna feeranin oo shallaysanin siyaadadaasi iyadana waa ziyaada saxiixa iyadana sida uu sheekh albaani caleh raxmat uu leeyahay iyaduna waa ziyaada saxiixa ayb labada ziyaadee dambaba waa laba ziyaadoo saxiixa wey xadiidka masaa buu inoo faa masalada koobaadi waxa weye haweenaydu in ay isbasaasin karto oo waxyaalaha udgoon iyo waxyaalaha quruxda ka fogaan karto ruux qaraabadeedoo dhintay sababtii aabaheed walaalkeed hooyadeed way isu basaasin kartaa laakiin waxay muddo a isu basaasin kartaa saddex beri iyo wixii ka yar saddex beri ugu badnaan ayib intaa waa loo ogolya intaa wixii ka siyaasan waa xaaraam laa yaxilu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir baa lafdiga xadiis ka sumi xadiis kale haweeney allah iyo maalinta aqalo rumaysan uma bannaana inay ruux isu basaasiso dhibashadiisa wax ka badan saddex beri ilaa ninka mooye ayib tasanadaasi marka iyadu iska cad amaa ninka isaga waxay isu basaasinaysaa oo laazim ah oy ka fogaanaysaa ziinada iyo waxyaalaha quruxsan iyo waxa la qurxiyo iyo waxyaalaha udgoon afar bilood iyo toban beri waana qur-aanku sheegayo waa muddada ciddada waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa dumarka laga dhintay oo dhan baa gelaya allaahuma midda uur kale mooye oon soo ka soo mooye inta kalun halkaasi galaya muddadaa iyada ah baan marka loo ogolayn guurna loo ogolayn shukaansina loo ogolayn sheeko guurna aan loo ogolayn waxaa kaloo loo ogolayn sidoo kaleeto waxyaalahan ee xadiisku u sheegay oo maryaha qurqurxsan dhaldhalaalayo dumarku isku qurxiyaan looma ogola waxaa kaloo loo ogolayn indhakuusha inay indhakuulato oo de waa ziino waay lama ogolaa udgoyn oo dhan baan loo ogolayn ama ha ahaado muxuu ahaayey cadar ama barfuun ama kareem ama ha ahaado wuxuu saabuun wixii udgoon oo dhan baan loo ogolayn ayib ayadana waa laysla ogolyahay hal mar baa loo ogol yahay oo uunsiga loo ogol yahay waana marka ay ka qabaysato dhiigga ka qabaysato waxaa kaloo xadiidku inoogu daray ma indha kuulanayso waxaan dhihi lahaa ma cilaabanayso iyadana cilaanka looma ogola leanna waa ziinada dumarka cilaanka looma ogola labiska kiisa quruxsanna looma ogola ooy ka mid yihiin dahabka iyo waxyaalahan dumarku ay xidhaan ee ziinada ay u xidhaan cilaankana looma ogola iyo wixii baaskiisa ku yimaado jidhka ay saaraan oy ku qurxiyaan iyadana lafdiga nasaa-i waxaa kale uu ku daray oon loo ogolayn inay shallaysato ma saliidaysan kartaa waay wax xadiisan ku asaxay inaysan saliidaysan karaynin lama hayo fuqahaduna way isku khilaafsan yihin qaar waxay leeyihiin iyayna saliidaysan qaarna waxayna saliidaysan ma qabaysan kartaa si caadiya iyadoo shallaysanin wax diidahaya ma jiro inay qabaysan karto wax diidahaya ma jiro ayb arrimahaas marka iska ilaali wixii ziine ah oo dhar laysku qurxiya ama jidhka qurxintiisa indhakuul cillaal waxaan loo ogoleyn inay guur iyo shukaansi gasho muddada ciddada ku jirto wahaakada ayb wa can ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tidhi jacaltu waxaa yeelay bay tidhi calaa caynii ishayda korkeeda waxaa yeelay sabiran sabirku waa nooc ka mida indhakuusha ishaa waxaan marsaday bay tii indhakuul bacda an tuwufiya markii la oofsaday kadib abu salamata abu salama markii la oofsaday kadib abu salama marka la obsaday kadib ayaan waa ninkeedii waay ayaan indhaha indha isha waxaan marsaday tindha fa qaala rasulu sal lay slm rsulku wuxuu yihi inahu isagu yashubu wuu cireeyaa alwajha wejiga ah. ee falaa tajcaliihi ha yeelin ama yashubu wuu dhalyareemiya wanzicihi siid binnahaari maalintiina ka sig yani sabirka noocan inakuusha ah wejiga ayuu yani cereeyaa mise wuu dhalinyareeyaa marka ha yeelin oo ha marinin wejigaaga oo indhahaaga ha marinin ilaa habeenkii mooye maalintiina iska tirtir saasaa lagu yidhi walaa tamtashitii ha shallaysanin biiibi ha ku shallaysanin saas maana ha ku shallaysanin wax udgoon oo qeyd waxaa lagu xidhay xadiidkii lafdigii hore nisaa wuxuui walaa tamtashitii mulaq buu ahaa shallo oo dhan ha u dhawaan shallays tanna waxay tihi walaa tamtashitii bitiibi oo markaa waxaa laga fahmayaa wax kale hadday ku shallaysatay in la ogolyahay udgoonka un la diidaya macnaha walaa bilxinnaai xinnana ha ku shallaysani fainahu maxaa yeele isagu khiaabun waay fainahu khidaabun waa cilaan qultu waxaan idhi biayi shayin maxaan amtashitu ku shallaysan rasuul allow shaygee baan ku shallaystaa qaala nebigu wuxu sal ly sl bisidri gobka gobka isticmaalo saabunahaan bay isticmaali jireen rawaxa wariye abu daawuudda baa wariyey wanasaa-iyu nasaa-i baa wariyey kadalika bayhaqi waa soo saaray wa isnaaduhu sanadkiisuna xasanu wayaan bui xaafid hada laysa bixasan isnaaduhu xasan laysa bixasan xaafidka hadalkiisaas sax maaha xadiidka sanadkiisu waa daciif afar cilaana ku jirta cilada koobaadi waxa weyaan muqiirat bnu daxaaq nin lahahdaa ku jira oo majhuul ah cilada labaadna waxa weye umu xakiim bintu asiid baa ku jirta iyadana majhuulad ah iyada hooyadeedu majhuuladuna way ku jirtaa marka waa musalsal bilmajahiil waay seebuu marka xasan ku noqon karaa waay waa qariib waxaa kaleeto cillo saddex afraad ah makhramatu bnu bukayr ibnu ashaj nin la yidhaahdo ayaa aabihii xadiidka ka warinaya mana uusan ka maqal aabihii ee kutubtii aabihii buu helayo markaasuu axaadiista ka sheegi jiray inqiaacaasina waa ku jira ayib cillo afraad baa jirta shanaad baan dhihi laha cillo shanaad buu qabaayo waa nakaara fi lmatni matnigiisa nakaara ku jirto wuxuu khilaafsan yahay xadiidka saxiixaynka ku yaalla min saas darmadee xaafid lafdiisa xaafid ibnu xajar lafdigiisa wuxuu leeyahay fi talkiis waucila bima fi saxiixayni can zaynaba binti ummi salama xadiidka waxaa lagu cileeyey xadiid kaloo ka xoog badan oo saxiixaynka ku yaala oo uu ka horiyiin baa lagu cileeyey bu oo xadiiskaas muxuu yahay waxay tidhi zaynab ummu salamaan maqlay bay tihi waa hooyadeed oo tidhi jaaءat imra'atu ilaa rasuulillahi sal lay wasalam haweeney baa nabiga u timid waa xadiiska inoo soo socday kan ka dambeeya haweeney baa nabiga u timid sal ly slm markaasa waxay tihi ya rasuul allah ina bnatii tuwufiya canha zawjuha gabadhayda ninkeedii baa laga oofsaday ninkeedii waa dhintay waqad ishtakat caynuhaa ishana way ka jiranta ishana way ka jiranta afa aktaxiluhaa ma u indhakuulaa ila indhakuusha waxay ku daaweyn jireen indhahay ku daaweyn jireen markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam laa maratayn laba goor buu sidaa nebigu ku xidhi sal ly slm laa maya xadiidka umu salama ee fi saxiixayn ku sugan marka muxuu leeyahay haweenta habeen iyo maalintoona haddii laga dhintay indhakuun looma ogola kanina muxuu yidhi habeenkii ku indhakuulo maalintiina iska tir soo ma ayib xadiidku marka isagoo sanadkiisu dacfigaa badani ku jira cidlooyinkaa buu haddana wuxuu khilaafsan yahay xadiidka fii saxiixayn ku yahay xadiidka noocaasoo kale waa xadiidka ay muxadisiintu yidhahdaan waa munkar saas man waa munkar yani dacfigiisu waa shadiid dacfu sanad iyo mukhaalafu isku darsaday saas man saas daraaddeed xadiidkaasi xadiis sugan maaha waxaa daciifiyey cabdulxaq alishbiili mundiri ibni xajar laftiisa fi talkhiis alxabiib uu ku daciifinaya meesha uu halkan ku yidhi isnaaduhu xasan talkhiisa uu ku daciifiyey sheekh albaani wuxuu ku daciifiyey fi daciifi abi daawuud saas daraaddeed buu wuxuu aada u qariibsaday sheekhu oo la yaabay waxamila waxaa la yaab leh taxsiinka xaafid xajar sanadkiisa halkan ku taxsiiniyey waa masalo ariiba ah. wa laakin waxaa la dhahaya likulli caalimin zalla wa walikulli farisin kabwa ninaan il duufay ma jiro xadiikaasi marka xadiis sugan ma wabitaali axkaamta uu faa waxay khilaafsan tahay axaadiista sixaaxa ah axkaamta ay faa-iideyneysanyso waxna laga qaadan maayo anha radi allahu canha waxaa laga waran umu salama ana imra'atan haweeney qaalat waxay tidhi yaa rasuulala rasuulka ilaahayow ina bnatii gabadhaydii maatad waa dhintay canha xaggeeda waxaa ka dhintay zawjuhaa ninkeedii waqad ishtakat wayna sheegatay caynuhaa isheeduna way sheegatoo ishay ka xanuunsan afa nakxaluhaa ma weyna kuullaa qaala nabigu wuxu uhi sal ly sl maya muttafaqun caleyh haweentan laga dhintay inakulinaan loo ogolayn waa maxalu itifaaq waa laysi la ogolay ayib gabadhaasi nebiga markay su-aashaa weydiisay ayay ku celcelis markaasaa nebigu wuxuu yiri sal lay wasalam qad kaanat ixdaa kunna fi ljaahiliyati taxiddu aw taxuddu cala zawjiha sana islaamka ka hor midkiin markay ninkeedu ka dhinto hal sano oo kaamila ninkeeda isu basaasan jirta uma tarmi calaa ra'si sanati albacra sanadku markuu dhammaado sanad u go-ana saalay tuuri jirtay buu nebigu sal lay slm ma haddoo alla idinka fududay afar bilood iyo toban beri laydinka dhigay baad yaad adkaysan ladi oo leedahay anuna kuulo waxaad ahaan jirteen baabad is ogtihiin ah, saalaa tuuri jirta waxa laga wadaa zaynab baa la weydiiye taabiciyadaa la weydiiye waxay tihi waxay ahaan jireen jaahiliyadii haweentu markii ninkeedu ka dhinto waxay la gelin jiroy geli jirtay guri buul ah oo aad u xun guryaha ku yaalla kuwa ugu xun baa la gelin jirta guri cidhiiriya oo xun ayaa gel la dhihi jiray gurigaasay geli marka xofshi gurigaa markay gasho qabays iyo muxuu ahaayey wax udgoon iyo kulli baa laga ilaalinaya ka bixi mayso meeshaasay ku dhididi oy ku rafaadi oo isku uri hal sanay meeshaa ku jiraysaa hal sano markay meeshaa ku dhammaysato ayaa laga soo saari markaasaa waxay u keenayaan e, dameer ama neef ari ama digaag markaasay isku masaxaysaa ku riganaysaa waxay leedahay neefka iyo loolaha ay ku rigatay markaba naftaa ka dhici maba sii iyadu markaa kadib markii meeshii laga soo saaro oy noolahaasi ku rigato oo ismarmariso kadib ayay intay saalo u dhiibaan bay dhahayaan saaladan tuur saaladii bay qaadaysaa markaasay tuuraysaa sidaasay kaga baxaysaa ciddada marka waxaasaabaad ahaan jirteen islaamka ka hore afar bilood iyo toban beri indhakuul baa lagaa kari layahay gabadha indhaha xanuunahay naajoog baa lagu yiri jooji markaas saas man xadiikaasi marka wuxuu faaiideynayaa sidoo kale haweenayda laga dhintay inaan loo indhakuuli karan iyaduna xataa hadday xanuunsato inaan indhakuul loo mari karin hadda dee daawooyinkii galaaho badane indhakuul waxba lagala dooni maayo wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi tulliqat waa la furay khaalatii habaryartay baa la furay fa araadad waxay doontay an tajudda ama an tajudda inay goosato naklahaa timirteeda inay midhaha kasoo soo goosato yani jadaadka waxaa la yidhaahdaa in timirta geedaha timirta laga guro midhaha laga guro fa araadad an tajudda ama tajudda naklahaa timirteedii inay midhaha kasoo soo guratay dabcday fazajarahaa waxaa ka reebay oo u diiday rajulu nin an takhruja ila baxd naajoog waaba lagu furay gurigaa kusugnaagu ku yidhi haba socoto war beertaan soo goosta cagta udhigmi faatat inabiya nabigay u timi sal lay slam faqaala wuxuu yidhi bala iska badaaye judii nakhlaki timirtaada geedahaaga timirtaa midhaha kasoo soo gooso soo guro ah, soo gooso baa lagu yidhi maxaa yeele fainaki adigu casaa waxaad oo laga yaabaa an tasadaqii inaad sadaqaysato aw amase tafcalii inaad samayso macruufan wanaag inaad samaysay mar haddaad beerteeda soo goosato soo shaqaysato inaad wax sadaqaysato ood wanaag samaysaa dhici karayse kac beertaada soo goosu ku yidhi rawa muslim baa weli xadiidkan wuxuu faaidiyey haweenta laga dhintay waxaa la yidhaha haweenta la furay haweenta la furay gurigeeda inay joogto waay asalku waa saas ila qur-aanku waa ka yidhi laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaxishatin mubayin guryahooda aad ku furteen ha ka saarina niman ardaalla baa jiro oo habeenku furaba guriga ka eriye ah, habeenkaaba guriga baryi mayso maakaxtag buu leey war xaggey aadi waa xaaskaagii haweentan waa reerkaagii mas-uuliyad baa kaasan xataa haddaad furtay ciddadaba hadday ku jirto waa xaaskaagii waa reerkaagii xuquuqdii bay leedahay sidaas daraaddeed laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna ha ka saarina walaa yakhrujna ayaguna yeena bixin gurigooda ha ku cidda dhammaysteen hadduu ku noqdona khayr haddii kalena meesheeda ha ku cidda dhammayste macnaheeda ma waxaa laga wadaa xataa hadday dan yeelato uma bixi karta miya maya hadday dan leedaha way bixi karta xadiiskaas oo faaidey hadday beer soo goosan hadday soo danaysan dan muhima way u bixi karto way soo danaysan lakiin waa inay gurigeeda deganaataa laga wadaa way macana jumhuurulculamaa waxay qabaan inay bixi karayso maalintii mutlaqan laakiin habeenkii way diidayn habeenkii waxay leeyihin maya laakiin maalintii hab way bixi kartaa way soo dalaysan karaysaa maa saas wey qaarna tafsiil bay gelinayaan oo culimada ka mid a ah, macna وعن فريعة بنت مالك فريعة بنت مالك أبو سعيد الخدري ولا ولا ولا لاهي آه. أبو سعيد الخدري ولا شوى أن زوجها منك ذي خرج وبحي fii alabi acbudin addoommo raadintood buu u baxay oo lahu isaga u sugnaaday addoommo kuwiisaa cararay markaasuu ka daba tegey faqataluuhu markaasay dileen intuu meel ku gaadhay ayay intay isu qabteen bay kow ka siiyeen iyagiina way sii carareen qaalad waxay tidhi fasaltu waxaa weydiiyey rasuulalahi sal ly sl rasuulka waxaa weydiiyey an arjica inaan noqdo ilaa ahlii ehelkayga inaan ku noqdo war haddii ninkii layga dilay hada dadkan ka dhashay rasuulilahi an aadaan idhi bay tii maxaa yeele fa ina zawjii ninkaygii lam yatrukhu uusan tegin lii aniga maskanan meel aan deganaado oo yamlikuhu isagu uu leeyahy walaa nafaqata biilna muusan walaa nafaqatan biilna iigama tegin guri uu leeyahoon deganaadana iigama tegin biil iyo nafaqo aan biishana iigama tegin saas daraaddeed rasuul ilahi aan qaraabadaydii iska aado faqaala nabigu wuxu uri sal ly sl nacamhaa kaxtag falamaa kuntu markaan ahaaday bay tidhi fi lxujrati qolka qol qololkii ka mid a ama masaajid ama qol markaan galay oy sii socoto ayuu naadaani ii dhawaaqay soo celiye bu faqaala nabigu wuxuu ku yiri sal ly sl markii loo keeno la soo celiyey umkusii nagow fii beytiki gurigaaga joogoo ku nagow xataa yabluqa ilaa uu gaadho alkitaabu kitaabkii ajalahu muddadiisa ilaa uu gaadho maxaa laga wadaa xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ciddadu ilaa ay dhammaadkeeda gaadho wa saas mana ilaa ciddadaada aad dhammaysato gurigaaga joog buy qaalad waxay tidhi factadadtu waxaan ku cidda tirsaday fiihi gurigii dhexdiisa arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban gurigii isaga ahaa kiru ahaa taqriiban mise waa la siiyey ma aqaano macnaha wuxuu ugu jiray ixsaan ahaan labada way dhici karta laakiin muusan lahayn meeshiibay ku cidda dhammaysatay qaalad waxay tidhi faqadaa waxaa xukumay bihi arrinkaa bacda dalika markaa kadib cusmaanu cusmaan baa xukumay xilligii cusmaan baa masaladanu kala dhacday marka gabadhan furayca ah, ayuu cufmaan soo weydiiyey markaasay u sheegtay sidaasuu cufmaan isaguna qaatay oo xukumay saas macna oo haweeneyda laga dhintay meeshii ninkeedu kaga dhintay inaysan ka tegi karin ilaa ciddadu ay ka dhammaato kama guuri karto guriga kumana tegi karto ayib akhrajahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii baa wariyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka atirmidiyu wahuhliyu yaya uhli maxamed ibnu yaxya duhli sheekhii bukhaariiyo muslim waa ibn xibaan iyo wlxaakimu iyo waayruhum dahabi baa ka mid ah oo ku waafaqay abulxasan ibn qataan baa saxiixiyey wuxuuna radiyey cabdulxaq ishbiili iyo ibn xasmi oo xadiidka cileeyey buu labadaba radiyey ragga saxiixiye waxaa ka mid ah xadiidka ibn cabdilhaadi fi lmuxaram wakadalika ibn lqayim oo aad ugu nusreeyey saxadiis sheekh albani caleyh raxmatullah kutubtiisii hore xadiidka wuu ku daciifiyey waase ka noqday oo markii dambe wuxuu ku dambeeyey inuu xadiidka saxiixiyey irwaaga wuu ku daciifiyey kutub kaloo horena wuu ku daciifiyey laakiin mm, kitaabkiisa la yidhaahdo asilsila daciifa xadiidka raqamkiisa shan kun iyo shan boqol iyo sagaashan iyo toddoba xadiidkaa markuu ka hadlaayo ayuu ku keenayaa uu leeyahay xadiidkaasi irwaagan ku daciifiyey waxaana iisoo baxday inay khalad ahayd xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuu laleeyahy ibnulqayim baan ka faa'iidaystay baxsigiisa xadiidku marka waa xadiid saxiixo sugan xadiidu fureycata bni malikin saasuu sax ku yahay wuxuuna faaiideynayaa haweenta laga dhintay in aysan meeshii lagaga dhintay ka tegi karin ilaa ciddada ay dhammaysato biil iyo guri iyo meeluu deganaada xataa hadduusan uga tegin meesheedaa risiqeedii wix ilahay ku siinay ha joogtooy macana sidaana waxaa qaba jumhuuru lculamaa oo afarta imaam ay ka mid yihiin sidaasay mareen hada bilahi tawfiiq wsal allah waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi waslm